bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wasalama wbaarak calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin qaala almu'alifaani raximahum ullah alghariibu annisbi hada maxalu ghariibkii nisbigahaa ayay ka hadlayaan labada sheekh wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alfardu nisbiyu fardi nisbina waa la yidhaahdaa wahuwa fardiga nisbigaa wa fardiga nisbigaah maa xadiis weeye waqaca algharaabatu kharaabadu ay dhacday waatafarudu iyo kelinoqoshadu fii ahnaa'i sanadi sanadka dhexdiisa kaan yanfarida bihi tusaale waxaa weeyaan inuu la keliyoobo bihi bisanad taabicu taabici aw man duunahu cid ka hoosaysa oo min alrijaal ay min alruwaah ruwaadda ah wuxuu kala tafarudayaa can shaksin aakhar qof kale wa sumiya bidalik yacnii magacaas tafarudka loo bixiyey lianna tafaruda keli noqoshadu waqaca fiihi ay fi sanad sanadka dhexdiisa ayay dhacday binisbati ilaa shaksin mucayan marka loo eego shaksi mucayana waqad yakunu alxadiidu mashhuuran iyadoo markaa ay suurtagal tahay inuu xadiidku noqdo oo uu yahay mid mashhuur ah yacni asalkii ama uu yahay casiiz wa mihaaluhu xadiid maalik can izuhri saaliis waxa weye xadiidka imaamu maalik uu soo wariyey can izuhrina uu ka wariyey can anas radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu calayhi salaatu wasalaam dakhala makka magaalada maku galay waa caamu fatxi maka wa calaa ra'sihi walxaal calaa ra'sihi almikfar yacnii madaxiisa uu ku sugan yahay koofiyad bireed rawaahu shaykhaan xadiidka waxaa soo saaray labada sheekh bimacnaa bukhaari iyo muslim qaala alxaafidu xaafid ibnu xajar raximahu ullah wuxuu yidhi wa itlaaqu alfardi fardiga in lagu sheego cala nisbiyi ay cala alfardi nisbiyi fardiga nisbiga in lagu sheego qaliilun waa yaryah wa akar maa yutlaqu alfardu inta badan yani marka wa akaru maa yutlaq inta badan waxaa lagu itlaaqa alfardu fardi waxaa lagu itlaaqaa cala almutlaqi ay cala alfardi almutlaq fardiga mutlaqa ah kamaa yutlaqu alghariibu sida hariibkaba loogu itlaaqo cala anisbiyi ay cala alghariibi nisbiyi hariibka nisbiga bikara yani markaa in labada sheekh waxay ka warramayeen xadiidka qaybihiisa waxay u soo qaybiyeen xadiidkii mashhuur iyo casiiz iyo ghariib saddexdaa qaybood bay u soo qaybiyeen waxaan ka soo baxnay mashhuurkii iyo casiiskii waxaa inoo dambeeyey hariibkii hariibkii labaa loo qaybiyey hariib mutlaq ah iyo hariib nisbi ah hariibkii mutlaqa waa soo marnay waa inuu tafarudku iyo keli noqoshadu waa inay dhacdaa dhanka saxaabigu yani ku sugan yahay bimacnaa hal taabici waa inuu ka wariyaa saxaabiga dad aragto xadiid eh, hal taabici uu ka warinayo saxaabigii waxaa la odhanayaa waa fardun mutlaq magacaasuu yeelanaya su'aalihiisuna waa xadiidka aan soo marnay ee nabigu calayhi asalaatu wasalaam nahaa can bayci alwalaa'i wa hibatihi xadiikaas weeye waxaa kaloo tusaale u noqonaya xadiikii macruufka ahaa xadii inama alacmaalu binniyaat labadoo tusaale waxay u noqon karaan alghariib almutlaq bay tusaale u noqon karaan nooca labaad halkan inoogu sheegayaan culimmadu waxa weeyaan alghariibu nisbi hariibka loo yaqaan alghariib anisbi alfardu nisbina waa la yidhaahdaa bimacnaa alghariib annisbi ama alghariib iyo alfardu waa isku macne sida markaasi alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala uu tilmaamay luqatan wa istilaaxan wax farqiga uma dhexeeyo farqiga u dhexeeya asagaa markaasi inoo tilmaamay culimmaduna waa soo naqliyeen fardiga nisbiga tafarudku waa inuu dhacaa sanadka dhexdiisa bimacnaa marka laga yimaado saxaabiga cidda ka werinaysa marka laga soo gudbo wixii ka hooseeya tafarud hadduu dhaco waxaa la odhanayaa fardun nisbi baa la odhanayaa ayib waxay markaa culimmadu inoo sheegeen tusaale kaan yanfarida bihi taabicu taabici aw man duunah min alrijaali markii taabicigu cid ka hoosaysa taabicu taabici ayaa wuxuu ka wariyey taabicigii taabicu taabici bimaanaa waa taabiciga cidda kasii hoosaysa weeye ayaa taabici ka wariyey hal taabicu taabici ayaa taabici ka wariyey waxaa la odhanayaa waa fardun nisbi ama hariibun nisbi baa la odhanayaa ayib waxaa suurtagala markaasi mid kasii hooseeya yacni saxaabigii laba nin baa ka wariyey maalan taabicigii labadii taabicioo ka wariyey saxaabigii labadii saxaabiye nabi maxamed ka wariyey sal alla alay wasalam waxaa ka sii wariyey laba taabici labadaa taabici laba kalea ka sii wariyey labadaa dambaa waxaa ka wariyey hal qof baa ka wariyey waxaa la odhanayaa waa hariibu nisbi ay binisbati ilaa hada shakhsi qofkaa marka la eego keligii sanadka ku sugan waxaa la odhanayaa hariibun nisbi anwaacu marka yeelan karaa si aan ku soo marnayba manduuma albayquniya oo waxaa la odhan karaa maalan lam yarwi hada alxadiid min fulaanin ilaa fulaan hebel kama warino xadiidkan ilaa hebel mooyaane waxaa la odhan karaa lam yarwi iqatun ilaa fulaan xadiidkan wax iqaa ma warin ilaa hebel mooyaane ayaa la odhan karaa ayib waxaa la odhanayaa lam yarwi hada alxadiid ilaa ahlu fulaan ilaa baled fulaan maala ahlu makka ama ahlu madiina cid mucayana ayaa markaa lagu qaydaya kuwaasoo dhan waxay noqonayaan alghariib annisbi ayuu noqonaya ayib waxaa laga yaabaa xadiisku inuu mashhuur yahay waxaa laga yaabaa inuu yahay casiiz marka asalkiisa la eego waxaa suurtagala inuu yahay xadiis mashhuur ah waxaa kaloo suurtagala inuu yahay casiiz su'aalihiisu waa xadiidkan sheekhu inoo sheegay labada sheekh ay inoo sheegeen ana nabiya sala allah alay wasalam dakhala makkata wa calaa ra'sihi almikfar culimmadu waxay tilmaameen in imaamu maalik raximah allahu tacaala uu zuhri kala tafaruday marka waxaa la odhanayaa tafarada bihi maalikun can izuhri maalik marka wuxuu noqonayaa waa atabaqa athaalita tabaqa aluula waa saxaabigii aabqa ahaaniya waa taabicigiio waa zuhri aabaqa athaalia waa maalik idan waxaa la odhanaya tafarada bihi maalikun can izuhri maadaama maalik oo taabicu taabiciya uu kala tafaruday xadiidkan can izuhri fahuwa xadiiun fardun nisbiyun aw gariibun nisbiyun kaasaa la odhanaya ayb alxaafid ibnu xajar raximah ullah isagu wuxuu yani markaasi ku tegey inaan wax farqiga udhexayn hariib iyo fardi laakiin xagga isticmaalka farqiga udhexeeya inuu yahay xagga isticmaal kasratul isticmaalka oo markuu yahay hariibku mutlaq markuu yahay waxay odhanayaan alfardu lmulaq magacaasay u isticmaalayaan alfardu lmulaq waa haddii tafarudku uu dhaco jihat saxaabi oo hal taabici uu ka wariyo saxaabigii ayb intaa wixii ka sokeeya taabiciga marka lasoo dhaafo haddii tafarudku dhacana waxay odhanayaan alghariib bay ku magacaabayaan fardi odhan mayaan alghariib bay odhanayaan marka xagga isticmaalkay ku kala duwan yihiin asalku waa isku macne alfardu waalghariibu lugatan wa istilaaxan laakiin isticmaalka ayay ku kala badan yihiin hadduu yahay fardigu mulaq hadduu yahay yani eh, tafarudku hadduu dhacay xagga yani jihatu saxaabi waxay odhanayaan fardun mulaq magacaasay ku ridayaan fardun mulaq intaa waxay ka sokayaan hadduu tafarudku dhacaan waxay odhanayaan ghariibun nisbi bay odhanayaan marka qaraabadii hariibkii eh, iyo fardigii sidaas xagga isticmaalka ayay ku kala farqinayaan wa ilaa asalku yani markaa isku macno weeyaan alariib nisbiy wayusama waxaa lagu magacaaba alfardu nisbi wahuwa maa waqacat alqaraabatu waa midka ay dhacday qaraabadu iyo kalinoqoshadu watafarudu iyo tafarudku fii asnaa'i sanadihi sanadka dhexdiisa ka an yanfarida bihi tusaale waxaa weeyaan inuu la keliyoobo xadiidkii warintiisii taabicu taabici ayaa la keliyoobay taabicigu hadduu kala keliyoobay saxaabiga asagu waa fardigii ama hariibkii mulaqaha waa asagu noqonaya ama fardigii mulaqaha ka an yanfarida bihi taabicu taabici aw man duunahu cid ka sokaysa ayaa la tafarudaysa oo min alrijaali ay min alruwaah wuxuu kala tafarudayaa can shaksin shaksi kale wa sumiya bidalika sidaasaa lagu magacaabay oo qariib nisbi ama fardi nisbiyaa la yidhi lianna tafaruda tafarudku iyo keli noqoshadu waqaca fiihi ay fi sanad sanadka dhexdiisa ayuu dhacay binisbati ila shaksin mucayan marka loo eego cid mucayan ah waqad yakuunu alxadiidu mashhuuran ay fi lasli iyadoo suurtagal tahay xadiidku inuu asalkii mashhuur ahaa ama casiis u ahaa wa mihaaluhu xadiidu maalik can zuhri waa xadiidka imaamu maalik uu soo saaray oo kala tafaruday can zuhri zuhri buu kala tafaruday maalikna waa taabicu taabici can zuhri buu kala tafaruday oo ah e, taabicigii waana taabiciyun sagiir can anas buu ka warinaya zuhri radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam dakhala makkata maka ayuu galay walxaal buu galay calaa ra'sihi lmikfar yacni madaxiisu uu ku sugan yahay mikfarkii waa koofiyad bireed yacni e, seefaha iyo warmaha iyo ayaa markaas isaga difaaca rawaahu shaykhaan bukhaariiyo muslim ayaa markaa xadiidka soo wariyey qaala alxaafidu haddii sidaa loo itlaaqo waxaa loo jeeda alxaafid ibnu xajar raximah ullah qaala alxaafid haddii la itlaaqo waxaa loo jeedaa yani cinda ahli alxadiid yani markaa mutaakhiriinta waxaa loo jeeda alxaafid ibnu xajar raximah ullah culamada qaarkoodna waxay ku itlaaqaan shaykhu lislaam bay yidhaahdaan sida suyuuti raximah ullah kitaabkiisa tadriibu raawiga hadduu yidhaahdo qaala shaykhu lislaam wuxuu u jeedaa alxaafid ibnu xajar wa ilaaqu lfardi fardi in lagu ilaaqo cala nisbiyi ay cala alfardi nisbi fardigii nisbiga ahaa in fardi lagu sheego qaliilun way yarta in fardi lagu sheego yani kii nisbiga ahaa waa yarta wa akar maa yutlaqu inta badan waxaa lagu ilaaqaa alfardu fardi waxaa lagu sheegaa cala almutlaqi ay cala alfardi almutlaq fardiga mutlaqa ayaa fardi lagu sheegaa kamaa yutlaqu alghariibu sida markaasi loogu itlaaqo oo loogu sheego gariibkuba cala nisbiyi gariibka nisbiga ah ama fardiga nisbiga bikaratin si fara badan taqsiimu alaxaadi ila maqbuul wa marduud hada maxaluhu wa mabxahuhu xadiidka aaxaadka in loo qaybiyo maqbuul mid la aqbalayo iyo wa marduud mid la radinayo yani meesha looga hadlayo waa halka ayb tanqasimu alaaxaadu ay akhbaaru alaaxaad akhbaartii aaxaadka waxay u qaybsamaysaa min mashhuurin wa casiizin wa hariib tanqasim alaaxaadu min mashhuurin wa casiizin wa hariib tanqasimu alaaxaadu ay alakhbaaru alaaxaadu akhbaartii aaxaadka waxay u qaybsamaysaa min mashhuurin wa hariibin wa casiizin xaalay tahay waxay u qaybsamaysaa ilaa maqbuulin maqbuul iyo wa marduudin marduud mid la aqbalo iyo mid la radiyo ayaa loo qaybinayaa markuu soo dhammeeyey akhbaar alaxaad oo aqsaamteedu ay ahayd mashhuur iyo casiiz iyo hariib ayaa mar labaad waxaa loo qaybinayaa inta laisku celiyo saddexdiiba waxaa loo qaybinayaa qayb maqbuul ah iyo qayb marduud ah marka saddexda qayboodba mashhuurka iyo casiiska iyo hariibka mid kasta waxaa ka imaan kara maqbuul iyo marduud mashhuurka wuxuu yeelan karaa mid maqbuul ah bimacnaa saxiix ah iyo mid markaasi marduud ah casiiskii wuxuu yeelan karaa mid maqbuul ah iyo mid marduud ah ariibkii wuxuu yeelan karaa mid maqbuula iyo mid marduud ah alkhabaru lmaqbuulu wa xukmuh khabarkii maqbuulka ahaa oo la aqbalayay iyo xukumkiisu hada maxaluhu alkhabaru lmaqbuulu khabarka maqbuulka ah huwa maa yuxtaju bihi waa midka la xujaysto almaqbuul xagga luqada waa did lmarduud maqbuul xagga luqada waa did lmarduud wixii la radiyoo la celiyo ayuu cagsi ku yahay kasoo horjeedaa marka maqbuul iyo marduud cagsi bay isku yihiin ayb wa huwa eh, maa yuxtaju bihi oo wixii la xujaysto weeyaan wixii la xujaysto ayaa la yidhaahdaa eh, waxay kaloo culamada qaar ku tacriifiyaan maa tarajaxa sidqu lmukhbiri bihi sida markaasi saaxibu taysiir mustal xadiis uu ku tacriifinayo maa tarajaxa sidqu lmukhbiri bihi waxaa la yidhaahdaa maqbuul maa tarajaxa midka ay raajix noqoto noqotoy miisaan badatay sidqu lmukhbiri bihi midka sheegaya runnimadiisa qofkan warka sheegaya inuu run sheegayo ayaa raajix ah oo waxay raajix ka tahay inuu been sheegayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa maqbuul ayib min kadibihina waa lagu dari karaa maa tarajaxa sidqu mukhbiri bihi min kadibih waa midka ay ka miisaan badato yacni midka sheegaya khabarka runtiisa waxay raajix ka tahay min kadibihi beentiisa wakhtulifa waa la iskhilaafay fii xukmihi xukumkiisa xaabaa dheeraada ama kha dheeraada la socota waa khaa matbuciya wakhtulifa waa la iskhilaafay fii xukmihi xukumkiisa fii xukmihi yani xada khaabaa ka dambaysa nusqad hadda aan hayo marka waa khaa matbuciya wakhtulifa waa la iskhilaafay fii xukmihi xukumka maqbuulka uu yeelanayo waa la isku khilaafay faladii calayhi alculamaau culimmadu siday ku tageen min asaxaabati wataabiciina xaalay yihiin culimmadaasi saxaaba iyo taabiciin faman bacdahum iyo cidda ka dambaysay oo min almuxadisiina walfuqahaa muxadisiin iyo fuqahaba waxaa weeyaan anna khabara alwaaxidi iqa ninka waaxidka khabarkiisa athiqat ee lagu kalsoon yahay xujatun xujo weeyaan xujadaasoo min xujaji sharci sharciga xujooyinkiisa ka mid ah yajibu alcamalu bih in lagu camal falo ayaa waajib ah markay inoo tacriifiyeen culimmadu khabar maqbuula maxaa la yidhaahdaa khabar maqbuula waa midkii la xujaysto weeyaan ama ninka sheegaya runnimadiisa karaajyacni ka raajixsan inuu been sheegayo tacriifka kadib waxay inoo sheegeen culimmadu xukumka uu qaadanayo xadiidka yacni markaa maqbuulka ah lagu camal falaya ma la xujaysanaya mase lama xujaysanayo ayib siday ku tageen culimmadu saxaabadii iyo taabiciintii ciddii ka dambaysayba waxaa weeyaan in khabarulwaaxid cidda soo warisa hadduu yahay nin iqa ah hadduu yahay in markaasi la xujaysanayo uu ka mid yahay xujooyinka sharciga waxyaalaha sharciga loo xujaysto inuu ka mid yahay in lagu camal falana waa waajib oo yacni xugumka uu ka warramayo khabaru alaaxaad almaqbuul khabarka uu yani xukumka uu ka warramayo yani markaasi ama khabarkaas in lagu camalfalaa waajib ah oo la qaato culimmaduna kitaabka aakhirkiisay ku keeni doonaan mar haddii khabarku uu asaxo oo uu sugnaado inay waajib tahay in lagu camalfalo aqwaal fara badanoo marka a'immadii iyo culimmadiiba ay leeyihiinna labada sheekh way soo naqlin eh, doonaan marka kitaabka ay dhammeeyaan kadib ayay baab gaar u guntayaan ay kaga warramayaan yani arrinkaas saana waxay u yeelayaan waxaa la radinayaa ahlulbidaca oo markaasi qaarkood odhanaya ahlulbidaca oo odhanaya lama xujaysanayo khabarul aaxaad yani wuxuu ku saabsan caqaa'id looma xujaysanayo marka ayagaa inoo keeni doona insha allahu tacala si faahfaahsanna way uga warrami doonaan khabaru lwaaxidi almuxtafi bilqaraa'ini wa anwaacihi hada maxaluhu halkan waxay kaga warramayaan labada sheekh khabarulwaaxidkii yacni markaasi qaraa'inta watay iyo noocyadiisa almuxtafu muxtaf yani waxa weeyaan ay ilmuxiitu lagu hareereeyey ayib khabarulwaaxid lagu hareereeyey qaraa'in iyo calaamado dheeraadka ah yacnii intii asalka ahayd iyo noocyada marka uu yeelanayo khabar waaxidkaas khabarkaas yani lagu hareereeyey qaraa'in xoojinaya yani markaasi ayay halkan kaga warramaya almuxtaf bilqaraa'in waxaa loo jeedaa wa alkhabar aladii axaata waاqtarana bihi min alumuuri alzaa'ida cala maa yataallabuhu almaqbuulu min ashuruud yacni waxa weeyaan waa khabarka lagu hareereeyey oo uu la xiriiro arimo dheeraadka ah arrimo dheeraad ka ah yacni markaa shuruuddii xadiidka maqbuulka laga doonayey xadiidkii maqbuulka shuruuddii u baahnaa alxadiid almaqbuul shuruuddii u baahnaa yacni marka wax ka dheeraada ayuu wataa marka midka noocaasa waxa la odhanayaa khabarulwaaxid almuxtafu bilqaraa'in baa la odhanayaa isagaana inoo soo wada qaraa'intaas maxay noqonayaan shuruuddii laga doonaya xadiidka waxa ka dheeraadka ah oo xadiidka xoojinaya oo marka uu caarido mid la mid ah yani markaasi laga rajaxayo maxay yihiin walaa shakka waxay yidhahen labada sheekh walaa shaka waxaan shaki lahayn ana khabar alwaaxid khabarka waaxidka ah almuxtaf bilqaraa'in ay almuxiit bilqaraa'in lagu hareereeyey qaraa'in yakuunu wuxuu ahaanayaa qabarkaasi arjaxa mid ka miisaan badan mimaa khalaa canhaa kii ka marnaaday bimacnaa laga waayey qaraa'intaas wa huwa khabarkaasi almuxtaf bilqaraa'ini anwaacu noocyo weeyaan anwaac buu yeelanayaa mina waxaa ka mida maa yati waxa soo socda maa yadii waxa soo socda ayaa ka mid a noocyada u qaybsamayo waa noocyadan soo socda weeyaan koo waxa weeye maa akhrajahu shaykhaan waa xadiidka labada sheekh ay soo saareen ayib albukhaariyu wa muslim labada sheekh waxaa weeyaan bukhaari iyo muslim fii saxiixayhimaa waxay ku soo saareen labadooda saxiix mima lam yabluq xadd atawaatur yacni markaasi xaaluu ka mid yahay maagaasi mima lam yabluq midka aan gaarin xadd atawaatur tawaatur xadkiisa fa innahu xadiidkaas bukhaari muslim ay soo saareen ama fa innahu shaanigu waxaa weeye axaata bihi yacni xadiidka bukhaariiyo muslim ay soo saareen waxaa ku hareeraysan qaraa'inun calaamado xoojinaya minha waxaa ka mid ah calaamaadkaas midda kood waxaa weeye jalaalatu shaykhayni labada sheekh yacni markaa weynidooda ay calaamatu martabatihima inay martabadoodu ay sarrayso fii hada sha'ni sha'nigan iyo fannigan marka loo eego waa midda koowaad weeye midda labaad wa taqadumuhumaa calaa ghayrihima hayrkood inay kaga hormareen calaa hayrihimaa fii tamyiizi saxiixi saxiixa inay ka soocaan min asaqiimi yani xadiidkii daciifka ahaa ta saddexaad waxa weye watalaqi alculamaa culammadu inay kula kulmeen likitaabayhimaa labadooda kitaab bilqabuuli aqbalid inay kula kulmeen labada sheekh waxay inoo bilaabeen inay inoo sheegaan yacni qaraa'inta xadiidka xoojinaysa oo markii laga helo qaraa'intaas iyo calaamaadkaas xadiidku uu noqonayo mid ka xoog badan kii la midka ahaa oo qaraa'intaas aan wadan qariinada koowaad waxaa weeyaan waa xadiidku inay soo saaraan bukhaari iyo muslim mar hadday bukhaari iyo muslim soo saaraan tawaaturna uusan gaarsiisnayn xadiidkaasi waxaa laga sarraysiinayaa xadiidka aysan soo saarin bukhaariyo muslim oo saxiixa ah oo hadday iscaaridaan xadiid iyo muslim ay soo saareen iyo xadiid ayaan soo saarin bukhaari iyo muslim laakiin saxiixa waxaa la odhanayaa waxaa xoog badan oo raajix ah hadday iscaaradaan weeyaan waxaa raajixa ah midka bukhaari iyo muslim ay soo saareen limaada lianna wuxuu wataa yani markaasi calaamado xoojinaya xadiidkaas ayib saddex shay buu marka inoo sheegay saddex shay bay labada sheekh inoo sheegeen midda kood waxa weeyaan oo xadiidkaa la socota labada sheekh oo markaasi fannigan marka la joogo cilmuxadiidka yani waxay leeyihin martaba caaliya ilaa fanni kastaba rag baa ah oo markaa looga dambeeya marka fannigan ragga looga dambeeyay ka mid yihiin martaba saray ka gaareen waa midda koobaad midda labaad waxa weeye ciddii ka dambaysay waxay oga hormareen inay kala soocaan xadiidka saxiixa ah iyo midka daciifka ah oo waxaa la yahay inuu yahay awalu saxiixin mujarad ciddii qortay imaam albukhaari uma imaam muslim arrinkaasna waa arrinka labaad weeye yacnii qariinada labaad oo xadiidkaas uu wato waxaa weeyaan inay yihiin raggii markaasi ugu horreeyey oo kala saaray xadiidka saxiixa ah iyo midka markaasi daciifka ah midda saddexaad waxaa weeye labada kitaab kitaabu bukhaari kitaabu albukhaari iyo kitaabu muslim culimmadu waxay kula kulmeen bilqabuul culmada qaarku intaa waxay sii raacinayaan wixii aan lagu intiqaadin ila waxaa jira bacdu axaadiis lagu intiqaaday baa jirta oo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen yani markaasi waxbaa ku sugan yani musallam maahan marka laga soo reebo labadaas ee laga soo reebo axaadiiftaasi markaasi lagu qabsaday oo lagu intiqaaday wixii ka soo haray culimmadu waxay kula kulmeen qabuul iyo aqbalid ay aqbalayaan axaadiiftaas taas marka waa qodobka koobaadoo markaasi furuucdaas sii yeelanaya waa alqariina yani awal lqaraa'in ilaa markaa waxay sii yeelatay saddex farac bay sii yeelatay maa akhrajahu lbukhaariyu maa akhrajahu shaykhaan waxaa weeye qariinada koobaad maa akhrajahu shaykhaani waa xadiidka ay soo saareen labada sheekh albukhaariyu wa muslim fii saxiixayhima ay ku soo saareen mima kii xaggiisa xaalu ka ahaaday lam yabluq aan gaarin xadd tawaatur tawaatur xadkiisa fa inahu shani waxa weeye axaata waxaa hareereeyey bihi ay bima akhrajahu shaykhaan labada sheekh xadiidka ay soo saareen waxaa ku lamaan qaraa'inun calaamado minha waxaa ka mid a calaamadahaasi amaaraadkaasi jalaalatu shaykhayni bimacnaa calaamatu martabatihimaa labada sheekh inay martabadoodu sarrayso martaba caaliya inay markaasi leeyihiin fii hada shani ay fii cilmi alxadiid shanigu yani wuxuu u jeeda cilmi xadiidka cilmigan xadiidka marka la joogo martaba saray joogaan wa midda labaad waxa weeyaan wa ta labaadoo ka farcamaysan tii koobaad waxa weeyaan wa inay markaasi ku hormareen calaa hayrihimaa hayrkood inay kaga hormareen fii taqdiimi saxiixi xadiidka saxiixa in laga sooco laga saaro min asaqiimi ay min adaciif kii markaas daciif ka ahaa qodobka saddexaad waxa weeyaan wa talaqi culimmadu inay kula kulmeen bikitaabayhimaa kitaab bukhari wa muslim bilqabuuli aqbalid markaasi ay aqbaleen labo qariino labaad waxay noqonaysaa alkhabaru almustalsalu bilaima khabarka yani markaa ku taxan aimo alxufaad bilaimati alxufaad aimo markaasi xufaad ah almutqiniina yani markaa mutqiniina oo sugay waxay xifdiyeen xayu laa yakuunu hariiban meesha marka uusan ahayn xadiidkaasi musalsal bilaima hariib ka xadiiin wadalika ka xadiiin yarwiihi alimaam axmed waa sida xadiis uu soo wariyey imaamu axmed hayra munfaridin bihi xaaliya midaan la keliyoobin wuxuu ka soo warinaya can alimaam shaafici wa yarwiihi can shaafici kadalik shaaficina wuxuu ka warinaya saasoo kale can alimaam maalik wa yarwiihi maalikun maalikna wuu warinaya can naafic maalan yacni midda labaad ama alqariina athaaniya oo xadiidkii haddii laga helo kii la midka ahaa uu ka xoog badnaanaya waxa weeyaan inuu noqdo khabar almusalsal bilaa'imma bimacnaa waxaa kala warinaya xadiidkan rag culamaa ayaa kala warinaya a'immaa kala warinaysa imaamun yarwiihi can imaam imaamkaa warinaya waa lala warinaya qariib maahan mid kalea la warinaya kaa la warinaya ha noqdo mid ka hooseeya ama mid la mida ha noqdo tusaale sheekh wuxuu inoo sheegay waa xadiid imaamu axmed uu warinayo cid kalena ay la warinayso arday kalaa la wadaaga imaam axmed iyo arday kale waxay ka wariyeen can imaam shaafici shaaficina wuxuu ka warinayaa maalik maalikna wuxuu ka warinayaa can naafic naaficna wuxuu ka warinaya can ibni cumar xadiidka noocaasa waxaa la odhanayaa xadiidun musalsalun bilaima aima kale warinaysa ayib hadday markaasi xadiidkaasi hadduu caarido xadiid kale oo khabarulaxaad ah hadduu khilaafo waxaa la odhanayaa xadiidkana raajix ah kaasna wuxuu noqonayaa marjuux maxaa lagu rajaxay waxaa la odhanaya wuxuu wataa qariino turajixuhu can daak qariino yani ka rajaxaysa kaa oo maxay tahay a'immo mutqiniin ah ayaa xadiidkan kala warinaya maadaama a'immo mutqiniin ay kala warinayaan xadiidkaas aysan ku sugnayn a'immadaasi kanaa yani laga rajaxaya markaas kana raajix noqonaya kaana marjuux buu noqonayaa marka waxay noqonaysaa alqariina ahaaniya ayay noqonaysaa alkhabar musalsal aani waxa way alkhabar musalsal bilaima khabar ku tasalsulay bimacnaa lagu taxay oy kala warinayaan bila'immati alxufaad almutqiniin a'immo xufaad ah oo mutqiniina xifdigooda uu sugan yahay xaytu laa yakuunu hariiban meesha uusan xadiidkaasi mid hariiba wadalika xadiiin yarwiihi alimaam axmed hayra munfaridin bihi xaaluu yahay midaan la keliyoobin wuxuu ka warinaya can imaam shaafici wa yarwiihi ashaafici kadalika shaaficina wuu warinayaa saasoo kale can imaam maalik buu ka warinayaa wa yarwiihi maalikun maalikna wuu warinayaa can naafic maalan athaalid ka saddexaad waxaa weeye oo qaraa'intu ay la socdaan alkhabaru almashhuur waa khabar mashhuur ah alladii lahu turuqun mukhtalifa kaasoo ay u sugnaatay turuq kala duwan duruqdaasoo salimad ka nabadgashay kulluhaa dhammaan min dacfi ruwaah ruwaaddii dacfigoodii iyo walcilal iyo cilooyin nooca saddexaad ama qariinada saddexaad waxay noqonaysaa oo khabarulaxaadku markaasi uu koobsan karo xadiidkii inuu noqdo xadiid yacni markaasi mashhuur ah oo duruq kala duwan leh duruqdaasoo dhammaan ka nabadgashay ruwaadda soo warinaysa dacfi iyo cillo ka nabadgasha xadiidka noocaasa ah, haddii uu caarido xadiid yani markaasi aan laga helin sifaatkaas wuxuu noqonayaa xadiidkan midka raajixa kaasna wuxuu noqonaya midka marjuuxa ah alkhabaru almashhuuru ka saddexaad waxa weye khabar mashhuur ah alladii lahu turuqun mukhtalifa kaasoo leh yacni waddooyin kala duwan buu ku yimid turuqdaasoo salimat kulluhaa dhammaan ka nabadgashay min dacfi ruwaah ruwaad dacfigooda iyo walcilal cilooyiin wa haadihi alanwaacu noocyadan saddexda ah laa yaxsulu alcilmu cilmi kuma xasilay ay alcilmu nadari biha ay bisababiha ila lilcaalimi almutabaxir yani caalim ku tabaxuray bimacnaa ku tawasucay fii cilmi alxadiid cilmiga xadiidka mooyaane alcaarif biaxwaali ruwaah oo yaqaana xaaladaha ruwaadda iyo walcilal cilooyinka yaqaana mooyaane labada sheekh waxay leeyihiin noocyadaas saddexda hadda la sheegay ma akhrajahu shaykhaan iyo alkhabaru almusalsal bilaa'ima iyo alkhabaru almashhuur waxaa ka faa'idaysanaya cilmi nadari ah waxaa ka faa'idaysanaya nin caalim ah oo cilmiga xadiidka ku tabaxuray ayuunbaa ka faa'idaysan kara kaasoo yaqaana yani markaasi axwaasha ruwaadda iyo cilalka yaqaana ayuunbaa wax ka faa'idi kara laakiin kii caamiga ahaa asagu waa isugu mid almuxtafu bilqaraa'in wagayruhu waa isugu mid way aqoonba ooma leh marka cidda wax ka faa'iidaysa yani waxa weyaan oo cilmi nadariya ka faa'idaysa waxa weeyaan waa ciddii fannigan cilmi ula weeyaan wa hadihi noocyadan laa yaxsulu cilmu cilmi xasili mayo ay alcilmu nadari biha ay bisababiha ila alcaalim almutabaxir caalim ku tabaxuray oo macnaa bad ku noqday fii cilmi alxadiid kaama markaasi cilmiga ka faa'idaysanaya ayib caalimkii alcaarifi yaqaanay biaxwaali ruwaah ruwaadda xaaladahooda iyo walcilal cilooyinka yaqaanay taqsiimu alkhabar almaqbuul ilaa saxiixin wa xasan hada maxaluh halkan waxay kaga warramayaan labada sheekh calayhima raxmat ullah xadiidkii maqbuulka ahaa in loo qaybiyo saxiix iyo xasan bimacnaa taqsiimkan wuxuu noqonayaa marka la eego martabadii martabada markaasi xadiidka uu yeelanaya marka la eego xadiidka maqbuulka ahaa ayaa waxaa loo qaybinayaa saxiix iyo xasan baa loo qaybinaya yanqasimu alkhabaru almaqbuul khabarkii maqbuulka wuu qaybsamayaa wuxuu u qaybsamaya biictibaari tafaawuti rutabihi ay maraatibihi marka la eego say u kala tegsan yihiin maraatibtiisa waxaa loo qaybiyaa ilaa saxiixin lidaatihi wa xasanin lidaatihi wa saxiixin liayrihi wa xasanin liayrihi baa loo qaybinaya marka la eego si u kala sarreeyo maqbuulkii ilaa maqbuulku waa kala sarreeyaa maraatib buu leh marka laga eego dhankaasi iyo su u kala sarreeyo waxaa loo qaybinayaa maraatibtan soo socota waxaa ugu sarreeya xadiidka maqbuulka ahaa waxaa ugu sarreeya alxasanu lidaatihi baa ugu sarreeya waxaa ku xiga alxasanu asaxiixu lidaati baa ugu horeeya asaxiixu lidaati ayaa ugu horeeya waxaa ku xiga alxasanu lidaatihi wasaxiixu liayrihi baa ku xiga alxasanu liayrihi waa siduu marka yani culimadu inoogu sheegayaan asaxiixu lidaatihi waxaa ku xiga asaxiixu liayrihi baa ku xiga alxasanu lidaatihi ayaa markaasi ku xiga alxasanu liayrihi baa ugu hooseeya ayib isagaa marka inoo tacriifin doona mid kastaba alxasan asaxiixu lidaatihi muxuu yahay yani waa arki doonnaa insha allah alxasan lidaatihi asaxiixu lidaatihi iyo alasaxiixu liayrihi alxasanu lidaati alxasan liayrihi anwaacdaa mid kastaba asagaa inoo tacriifin doonaa ayb asaxiixu lidaatihi kan koowaad waxa weye asaxiixu lidaatihi asaxiixu lidaatihi maa naqalahu tacriifkiisu waxa weeye maa naqalahu cadlun waa xadiidka uu soo naqliyo nin caadil ah caadilkaasu taamu dabdi dabdigiisu uu taam yahay dhammaystiran yahay can milihi uu ka soo wariyey mid asaga la mid mutasila sanadi shaygaa lasoo naqlinaya xaalu yahay sanadkiisu miduu xidhiiro hayra mucallin xaalu yahay midaan la cilaynin walaa shaadin shaad hayrkii xaaluu yahay wuxuu bilaabay sheekhu raximahumullah waxay bilaabeen labada sheekh inay inoo tacriifiyaan asaxiixu lidaatii muxuu yahay asaxiixu lidaatii waxa weeyaan waa xadiidkii ay soo naqliyeen waa xadiid ay soo wariyeen rag caadiliin ah raggaas soo warinaya nin kastoo ka mida ah waa nin caadil ah kow waa taamu dabdi dabdigiisa iyo xifdigiisu waa dhammaystiran yahay cidduu ka soo warinayo waa cid la mid ah oo caadil taamu dabdi ah xadiidka ay soo warinayaan sanadku waa mutasil oo ninba ninka uu ka warinayo wuu ka maqlay cillo kuma sugna xadiidkaas shaadna maahan xadiidka waxaa loo yaqaanaa saxiixun lidaatihi sharxu tacriif tacriifkan sharxiisa yaani tacriifka wuxuu u baahan yahay sharax cadli maxaa la yidhaahdaa taamu dabdi dabdi maxaa la yidhaahdaa ayib marka labada sheekh ayaa inoo sharxaya sharxu tacriifi tacriifka sharxiisa alcadlu huwa almuslim cadli waxa weye waa muslim alcaaqil caaqil ah albaalig yani markaasi baalig ah asaalim min alfisqi ka nabadgalay fisqi birtikaabi kabiira fisqigaasoo ahaaday birtikaabi kabiiratin dembi weyn in lala yimaado la sameeyo aw israari calaa eh, sagiiratin in dembi yar yani markaasi la joogteeyo wasaalimu aydan yani waxa weeyaan eh, midka ka nabadgalay yani mima yukhilu bilmuru'a yani waa ninka yani wuxuu ka nabadgalay mima yukhilu bilmuru'a waxa dhimaya qofka muruu'adiisa iyo shakhsiyaddiisa cadli tacriifkiis waxa weeyaan almuslim waa inuu muslim yahay ko waa inuu yahay caaqil muslim waxaa ku baxay gaalkii laakiin islaamnimadu xaalad bay shardi tahay fii jamiic axwaal maahan muslim waxaa la shardinayaa xaalka xadiidka uu gudanayo waa inuu muslim yahay xaalka xadiidka uu sheegayo waa inuu muslim yahay asagoo gaal hadduu taxamulo oo kadib markaa uu wariyo asagoo muslim ah baa la aqbalaya waxaana tusaale u noqonaya xadiidkii jubayr ibnu mucim yani jubayr mucim wuxuu yimid magaalada madiina arrin buuna u yimid dad markaa lasoo qafaashay ayuu doonayay jubayr marka xaalkaasi gaal buu ahaa waxaan maqlay buu yidhi nabi maxamed sal allahu alay wasalam oo akhrinaya salaada maqrib suurat tuur ayaan maqlay buu yidhi fakaada qalbii an yatiir qalbigay inuu duulu ku sigtay buu yidhi xadiidkaasi wuxuu warinayaa bacda islaamihi markuu islaamay kadib ayuu warinayaa xilliga uu taxamulayana wa huwa fii xaali lkufri weeyaan marka farqi baa u dhexeeya taxamul waa markuu qofku asagu qaadanayo adaana waa markuu qofku isagu gudbinayo oo laga qaadanayo